calayh waa xadiid laisku waafaqay weeye nabi maxamed baa geeriyadoo la oobsadoo xijaabtay asagoo dircigiisii dircigu waa waa funaanad ama jaaket ama hafjaaket la xidho oo lagu talagalay in hubka iyo waranka uu kaa xijiyo idiin iyo maqaar waa laga sameeya marna bir baa laga sameeyaa cambuurkan marka ama diracaani shaarkaani shaar dagaaleedka ah ee nabigu uu sal slam uu cudhaadhay ama rahanaan uu agdhigay ninka yahuudiga wuxuu asagu ka samaysnaa bir baa laga sameeyey rasuulka ilaahi baa xijaabtoo oofsaday ama la qaatay wa dircuhu marhuunatun min xadiidin inuu ahaaba in riwaayada bukhaari caddaysay marhuunatun la cudhaadhay cinda yahuudiyin abishaxmi nin la odhan jiray baa inuu yahay loo badan yahay fi alaaiina saacan soddon suus buu nabigu ka daynsadoo ka qaato oo ka iibsaday markaasuu cudhaadh ahaan ugu sii dhiibay iyo ra'an ahaan iyo diraca camurbireedkaas oo min heed laga sameeyey marka diracaasi marka asagoo cudhaadho ninka yahuudiga gacanta uu ka hayo ayuu nabigu geeriyooday marka dambena sayidina cali ayaa soo furtay oo bixiyey lacagtii soddonka susbixiyey kadibna dircii soo qaaday riwaayaadka qaarkood sidaasay tilmaameen ama riwaayatu eh, ibnu sacad fi tabaqaat waxay tilmaantay abubakar baa diracaasi soo furtay oo lacagtii baxshay kadibna cali buu ku wareejiyey kadibna cali buu ku wareejiyey eh, mursal shacbi baana sidaa caddeeyey oo cinda bni isxaaq eh, cinda bni maxamed isxaaq bnu raahuuya fii musnadihi mursal shacbi wuxuu tilmaamaya abubakar baa soo furtay daricii soddonkii suus lacagtoodana baxshay kadibna cali ku wareejiyey wahada asaxu maxaa yeele waxyaabaha kaleo dhan baa daxfi ku jira ama mursalu shacbi waa saxiixun cinda almuxadisiin mursalu shacbi haddaa nakaaro kale iyo howl uu ka badbaado laguma cileeyo inqiaacaas laguma cileeyo siduu uu sheegay cijli iyo ay sheegeen cuqayli iyo sheekhuislaam ibnu taymiya ay tilmaameen si guudna wixii ballanee nabigu uu ballanqaaday abubakar baa bixiyaa la yidhaahdaa wixii daynana cali baa bixiyey subanu calayhi salaatu wasalaam dad baa u imanayey nabi allo waxaasaan raba hadda ma hayee igu soo noqo ballanqaadyihii suubanu calayhi salaatu wasalaam dadku wax u ballanqaado oo dhanba abubakar baa bixiyey cidaatu rasuuli adaaha canhu abubakar baa layidhahdaa wa duyuunuhu qadaha canhu caliy radia allahu tacaala wixii daymaa nabiga lagu lahaa cali baa baxshay wixii ballanqaad iyo yaabahu nabigu u ballanqaaday asagoon weli aan oofsanin oon fulinin uu geeriyoodayna abubakar baa u istaagay laakiin camburbereedkaani ninka soo daayay soo furtay ee dayntana bixiyay waa abubakar sida raajixa ah. muttafaqun calay idan wuxuu sheekhu u keensaday haddii suubaniba calayhi salaatu wasalaam maca fadlihi wa karamihi cala allahi wa tacaala adduunyo halkaa uu ka joogay idinkiisa idin lugoyna waxba idiin tarimayse yaysan idin baabaynna iska jira wacan anas bni maalik radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi saxaabigu rahana nabiyu nabigaa cudhaaray daracahu camburbireedkiisii bishaciirin heed iyo gerbi uu qaatay darteed shaciirtaasi tii hore way ka duwan tahay way ka duwan tahayoo hal diinaar bay ahayd shaciir yaroon badnaynoo qiimaheedu diinaar uu yahay diinaar dahaba ayay ahayd wamashaytu ila nabiy nabigaan e, raacay oon u socday oon u bikubsi shaciirin bikhubsi shaciir heed ama garbi kibis laga sameeyo rooti qallafsan ama canjeero qallafsanoo laga sameeyo shaciir iyo waihaalatin sanikha iyo xaydh xaydh markaa doorsoontay oo markaa suuraysa yacnii koosaarteedii subageedu waaba xaydhaasi aan weliba fiicnaynee isbaddashay walaqad samictu yaquul nabigu olaan maqlay ma asbaxa oo ma waabariisan liaali muxamadin muxamed iyo reerkiisa ilaa saacun walaa amsa hoostooda dadka muxaqiqa wuxuu leeyahay eh, aadaadka xasriga ee ilaada ah way ka go'deen nusakda madbuucada ah wayna ku jirtaa asalka makhtuudka ee riyaadusaalixiinka iyo kitaab iyo saxiixaba way ku jirtaa oo bukhaari ah marka qaybta dambe uu tilmaamayo marka asalka saxiixa inuu isticmaalan baa ku filan asalka makhduudka inuu yidhahdaan baa ku filayd ama saxiixu bukhaari iyadoo go uu wuu wariyaa iyadoo wadatana wuu wariyaa marka laguma eedayn kartaa iyadoo macno badan ma laha iyadoo dhacsan oo ah maa asbaxa liaali muxamadin saacun walaa amsa nebi maxamed iyo aalkiisa ooma baryin oomana galabaysanin hal suusoo raashinoo dhammaystiran ama timir ha noqdo ama qamxiyo bur ha noqde ama shaciir ha noqdo hal suusoo dhammaystiran waa oon oguma baryin galabna oguma dhicin way ku timid aadaadkii ilaa uu ka go'an fii saxiix اlbukhaari weliba aar riwaayad way ka go'an tahay aar riwaayada fi saxiix اlbukhaari wa khaarij asaxiix way ka go'an tahay hal riwaaya ilaada wadata ama laba riwaayo marka macnaha uu sheegay wasaxiixa waa khata waxaa ku filan keliya inuu yidhaahdo ilaa way ka go'an tahay nuqsada waxayna ku jirtaa asalka makhtuudka ah intaasaa ku ilaan lahayd kliya yaa kaafin lahayd wamashaytu ila nabi nabigaan oola socdoon u geeya bikhubsi shaciirin kibis heedeed iyo wihaalatin xaydh ama xaydh waad garanaysaa ama bari waxyaaba dufankae ariga weliba idaha sanikhati marka i mutahayira isbadashay xoogow suudheeda isbadashay marka haddaad berisamaadka joogto waxaad xoogow iska yariixibaa markay baahidu badantaad iska isticmaali raashiinkii baryo kale waad iska riixi markaay xoogow hawshu fiican tahay marna waad ku nafbixi kolba xaaladaada ay ku xidhan tahay koosaar mar aadan u baahnayn oodan isku daynin baa jirta marna aad dhihi wax ka fiican ma jira halla keeno sidii ninkii la yidhi raashiin maxaa ugu macaan baa la weydiiye wuxuu calool ha la weydiiyo raashiin maxaa u macaan wuxuu calool ha la weydiiyo calool baa garanaysa waa markay gaajo xun ku hayso xaaladdu ay liidato gellayda iyo koronkorta waxay kuu noqonaysaa beriis si fiican loo diyaariyey bay kuu noqon caano u liitaa kuu noqon dhay fareesha kuu noqonay kula baahida iyo xaaladdaad ku sugantahay ka dhigan tahay marka ilaahay intay e, xaydhu isbedesho ama subagu isbedelo uro oo dixirigalo oo kharimo laga baqo caafimaadka inu dhaawaca mooyeen isbedelka yarka waa la iska isticmaali karaa dhibba walaqad samictu yaquul nabigu walana waan maqlay maa asbaxa uma waa bariisan liaali muxammadin ilaa saacun suus mooyeen wala amsa umana galabaysanin wa inahum aalkii muxamadna la tiscatu abyaatin sagaal guri bay ahaayeen sagaalkii gurida nabigu wala calayh isalaat wasalaam oo dhan haddii la dhex maro hal suus oo timira ama hal suus oo gelleya ama badar kale ah laga heli maayo haddii wax laga helo waa haaf yar wey laba suusna waa garata suusku waa maxay waa laba keliya maxaad tidhahdeen laba keliya badh laba keliya badh rawaahu اlbukhaari wاlihaalatu bikasri اlhamza hamsada la hoos dhigo ashaxmu اladaa'ib waa baruurtii xaydha la dhalaalshay ee la fixishay wsaniikhatuna waxaa binuuni wlkhaai mucjama wahiy lmutaayira waa suudheedi baa isbadeshiye urkeeda weeye oo xataa xaydh fiican ma ahay sidaasuu nabigu adduunya ka aha weeye asagaana doortay oo xaaladaas doortay wanaagsan ee kafaafka inuu iskaga noolaado oo faqriga mudqiga iyo hinaha mudqiga uusan ka badbaado ilahay baa xaaladda wanaagsan u doortay idinkuna aysan idinkaradinin noloshiinna haddaad heshaan iyo waxaad cawrina ku asturtaan ood naftan ku ceshataan waxba adduunya hasku hawlinina oo hasku mashquulina buu nabigu ina leeyahay saxaabiguna uu u jeedaa وcan abi hurayra radi allahu tacala canhu qaala saxaabiga laqad ra'aytu sabciina min ahli sufa toddobaatan reer ahlu sufaan arkay xadiidka waynu soo maray baabkii dhoweyd baynu ku soo marray isagoo faahfaahsaan iyo riwaayadkiisina halkaasaynu ku jamcinnay maa minhum rajulu nin kama tirsanayn toddobaatan kaas reer ahlu sufaha calayhi qaba nin gole kuma jirin nin hoostana ku qaba go'na degta u saaran yahay malahayn lahayn buu kuhi saxaabigu ima izaarun faqad baa kuu qadan wa ima kisaaun faqad waxay haystaan nin hoosgunti keliya haystaoo macawis keliya haysta ama go' keliya haysta nin labadaas qabo oo korna wax u saaran yahay hoosna wax ku qaba ma aysan lahayn ima izaarun faqad hoosgunti keliya inuu qabo todobaatanka ninka ka ah awkisa ama go iyo busto korka u saaran yahay qad rabatuu ay xidheen fii canaaqihim luquntoodii ay xidheen yani waxaa luqunta lagu xidhay waa ninka go'a haystaa luqunta ku waa inaga soo maray minhaa akyisadaas iyo go'yaha waxaa ka mid ahaa maa yabluqu nisfa saaqayn dhunanka bartankiisa wax gaadhay yardheer go yardheeroo marka halkan luqunta lagu xidhay sida caruurtu uxijan loo xidho wuxuu gaadhayaaba dhudhanka bartankiisa wa minhaa go'yaha waxaa ka ah agisadaasi maa yabluqu lkacbayn wax gaadha anqabyada hoosba u dhaafa fayajmacuhu saxaabigaa ururinaya biyadii gacantiisuu ku ururinaya karaahiyata baqid ka baqaayo an turaa cawratu in cawradiisa la arko inagu soo sheegna wuxuu u ururinaya inay ahayd markuu tukanayaan markay rukuucayaan bay ka baqahayeen marada inay kala dhaqaaqdo cawradoodana ay muuqatoy ka baqaye rawahu lbukhaari وcan caaشha radi allahu tacala canha qaalat kaana firaashu rasuuli ilah rasuulka ilaahi gogashiisu waxay ahayd min adamin idiin baa laga sameeyey maqaar iyo harag baa laga sameeyey min adamin jamcu adiimin adiim waa mufradki laakiin adamku waa waa jamca wey xashwuhu waxaa lagu cubay uu yahay ama lagu cufay liifun algo algaa lagu cufay yani anagu haddee waagi hore dadka iskiramiga ama soomaaliyeed ee reekoraadka ah maysan aqoonin baashan qumbaha iyo timir iyo maysan aqoonin geedka ugu soo dhow bay noogu fasiri jireen geedkan ugu soo dhow bay noogu fasiri jireen marka eh, wadaad dhintay sheekh xuseen cadda la odhan jiray oo reer qoraxay ahaa baasaa noogu fasiri jiray riyaadka ani i akhriyey badankii aan ka qaatay qaybta kalena wadaad kaloo la odhan jiray sheekh aadan cabdifaarax aan ka qaatay marka liifun baynu odhan jireen liif waa algo algada miyaa taqaanaan algadu waa geed baxoo xaskusha u yareeg yahay xaskusha hadda iyadu filgin oo mudac kudilhayo weeyo wayna duuban tahay algadu siire ballaahan bay u baxdaa laandhuubanna dhaxday ka bixisaa iyadaas la soo guro oo la xabaalo iyo markay quruntaa intii lasoo bixiyo la buhbuheeya waxaa ka soo baxa waxaad moodayso xaskushic cawdeedii xadhkeedoo kalaa ka soo bixi kaasaa intii la cubaa maro weynoo la talo lagu guraa oo laga dhigtaa lagu seexdaa maxaa u taqaan idinku dhuur cidyo ah halkaa markaad sii socotaan tii ka ad dhaaftaan bayba ka baxdaa waddada dhinacyadayba ku taallaaba maxaad tidhahdeen dhuur baad tidhahdaa ya almihim ha ku mashquulinla liifku hadda waxaa weeye waa timirta qubkeedow timirta maa geedka timirta markuu baxo jirifta laga jafaac ayaa liifka la yidhaahdaa geedkan qumbaha ah, midhihiisa waaweynad marka la fushaaqo galkaas iyo diirkiisaas ayaa la yidhahdaa liifka la yidhaahdaa annaga marka calqadana algana waa la yidhaha calqana waa la yidhahda nina cayn buu akhriyaa nina ga buu akhriyaa hayso waa un waxaan bini aadanka xoogow iskugu toosta uusan gogol ka dhiganin nimay dano u geysay unbaa dhinaca saaro oo ku gurta maro weyn intuu ku gurta buurimo ka dhigta firaashka maxaa la yidhaha af soomaali jowdari waxaasoo dhan waa iska af talyaani waxaas buurimaa la yidhaha af somaaliya iyo faraashka waaya kaana firaashu rasuulilah rasuulka firaashkiisa wuxuu ahaa min adamin idiin baa laga samey yacni marada weyne marada weyne idinku aad hadda ku xidhaan firaashyaha ku xidhaan marada la geliyo suufka iyo cudbiga la geliyo marada weyn ee dahaadhka ah waxay ahayd min adamin idiin bay ahayd idiin harag xoolaad bay ahayd xashuu wax lagu cube gudaha kaga jiraee looga dhigayo cudbiga ama suufka looga dhigayo ama isbuunjiga looga dhigayo waxau ahaa liifun algo ama calqo ama wuxuu ahaa diirkii iyo iyo e, timir diirkeed bu ah ama qolofteed buu ahaa ama qumbo qoloftii buu ahaa wax aad u qallafsan u adag markii nabigu ay dhaheen nabi allow aan kuu samayno maalinku geluhu uu nabigu mardeeyey jirkiisii bedelay ku ka diiday maxaa aniga khusay ma ma li walidunya ma ana ila karaakibin istadalla taxta shajarati fama raaxa canha watarakaha marka waa sidaas rawaahu lbukhaari bukhaari baa wari idinkuna hadda waxaa weeye kambanyaal khaas aad ka soo adeegataan oo faraashkii hal sana aad haysaan waa tuuray uujil cadlidin waa tuuraysaanoo kan incubi iga qabto ha la bedelo masaakiinta ha la siiyo waa kii u ronba haddii kale meelaha qashinka lagu tuuro ku cusub oo siddeetan kun toddobaatan kun konton kun baad soo iibsanaysa وcan ibn cumar radi allahu tacaala canhuma qaal kunnaa waxaanu ahayn juluusun kuwa fadhiya maca rasuuli sal lay slam rasuulka ilah maciisaanu fadhinay rasuulkaanu la joognay id jaaa rajul min alansaar nin ansaariyad baa yimid oo nabiga u yimid fasalama calayhi subanuhu salaamay nabigu bariidiyey calayh salaatu wasalaam uma adbara alansaariyu ninka ansaariga waa noqdo dantiisiibuu u laabtay faqaala rasuulu اllah rasuulka ilah wuxuu uhi ya akha alansaar ninka ansaaryadow axadum min alansaar yaa akhlansaar waa iska erey carabi ah oo markaad ninkaada ree hebelow aad dhahaysoo kale maalan waa ninkaadan ree hebelow markaad rabto yaa akhal ansaar yaa akhaa bani fulaan baa la iska yidhaahdaa yaa akhal ansaar ninkaadan ansaareedow kayfa akhii sacad bnu cubaada walaalkay sacad bnu cubaada sideeye wuu yar xanuunsanaa waa sayid alkhadraj qolihii laandhiraha ree walaalkay sacd ibnu cubaada sidee yahay xaalkiisa bal waran waa kii eh, sheeganayay faqaala wuxuu yihi saxaabiga saalixun waa roonyanabalo waa wanaagsan yahay faqada rasuul lahi sal slam man yacuuduhu minkum yaa ila booqanaya nab wuxuu keenaan booqana hadde walaalkeen yahay yaa ila booqanaya raacay faqaama nabigu waa istaagay qumnaa macnagu waa la istaagno waanu raacnay ibnu cumar baa inoo sheegay wanaxnu bidcata cashar annagoo dhowr iyo toban ah maa calaynaa nicaalun wax kaba ammaana qabin lix iyo tobanka dhaqaaqay ee ruux axadka ugaaskaa muslimkaa soo boqanaya xanuunsan kaba ma haysanno wax qabna ma jiro jamcu nicaal jamcu naclin ma calayna nicaal ay jamcu naclin wax qabna ma jiro kaba haddaydan qabin khuf ma qabteen walaa jamcu khufin khufna wax qabana naguma jirin baalkan lagu hadla gashada qolyaha tabliiqada ee watan sumayda baalkaas isagaa wey idinku qof ma taqaana haddi waa sokis ama iskaalsho adag un weeye ama balastig laga sameeyey ama un boorsa ahaan loo ama idiin laga sameeyey ama mara kaakia laga tolay baalkaa un kale wey waa un nin kaba waayey ayaa ku caliya quba qofku maxaa kabala'aanna waan ahayn khufna maanan qabin walaa qalaaniso jamcu qalansuwa koofiyadna maana wax koofiyad qaba nanaguma jirin walaa qumusun jamcu qamiisin wax qamiis qabaanana maana lahayn namshi fii tilka sibaakh saxaabigu kuu sheega xaaladda markaa la soo maray dhowr iyo toban saxaabi oo nabigu la socdo oo axad xanuunsan soo booqanaya madiina caraseel bay ahayd way kullayd caraseeshu meesha cusbada badan leed mosin gaas lagu daadiyo caraseesha la yidhaahdaa way ka kulosha meelaha kale caagubyadoodu waad ku gubanaysa way kugu dhegaysa waa dab wey namshi fii tilka sibaq caraseesha jamcu sabia marka aw jamcu sabkhana waa la yidhadaa taa ayaan dhex midnadu og tihiin kulaylkeeda iyo caraseesheeda iyo cusbadeeda ayaanu ku dhex soconnay anagoo cagacad oon kaba qabin oon quf qabin oon kofeed madaxa noo saarayn iyo cumaamad midna noo duubnayn qamiis iyo shaar weynna aan qabin xataa ji'naahu ilaa aanu u tagnay saxaabiga xanuunsanaa fastaahara qowmuhu tolkiibaa ka yar durkoo dib u baxay ilagibaa markoo la fadhiyey martibaa timid ayagibaa u baneeyey fadhigii aaggu u baneeyey fastaahara qowmuhu tolkiibaa kadib maroo ka durkay min xawlihi hareerihiisii bay ka durkeen sacad hareerihiis xataa danaa rasuulullah ilaa rasuulkii uu dhowaaday sacad ibni cubaada wa asxaabu aladiina maca iyo asxaabtii la socotay ibni cumar ka mid ahaaba muslim xaalad marka aad iyo aad u adag oo haddee barhkiina aad la yaabaysaan say u dhici kartaa ayuu inoo sawiray saxaabigu nolol la soo maray oo adkayd waxbana aan loo noqonin wax loo noqday ma jiro waxaan waa iska adduunyo waabaa iska baryi kolba xaalad baad ku sugan ku kalaa baryi mid fiican baad ku sugan way ka sii dari way roonaan saad u walaahoobi oad u gadoomin baad ku tegi marka wax culaysay kugu hayso haddii ilaahay cawrada asturo camalkana kuu toosiiyo adduunya waxay kugu haysa ma jiraan marka ilaahay hanagu suga diinka fidooyinkana naga badbaadsho rawahu muslim وcan cimran bn xusein radi allahu tacala can nebi sal slm annahu khayrukum qarnii khayrukum waxa idinku khayr badan idinku wanaagsan qarnii waa facayga faca anugu aan dhex joogo uma aladiina yaluunuhum ku xiga ayaa u khayr badan uma aladiina yaluunuhum haddana kuwa xiga u khayr badan qaala cimran bn wuxuu yidhi famaa adrii ma ogo garan maayo qaala nabiyu nabigu inuu yii maratan laba goor laba jeer inuu yidhi iyo aw alaaan saddex goor inuu yidhi uma lan yaalunahum nabigu eh, khayrukum qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum inuu nabigu saddex yidhi inuu laba yidhi kala garan maaye uma intaa kadib yakuunu waxaanu ahaanaya bacdahum dadka khayrka badan gadaashooda qowmun qolye yashhaduuna mara kacahaya walaa yustashhaduuna aan la mara gashanayn iyagoon la markhaatigicinshan bay la soo boodayaan la soo ordahayaan fudaydkooday ka mid tahay iyo beenbadnidooday ka mid tahay wayakhunuuna dadkay dhakraanoo ammaanada loo dhiibay khaa'imaan wayahunuuna alammaanaat ammaanaadkii diineed kuwii dad lahaa xaq annaas iyo xaqullah waa khaa'imayaan walaa yu'taminu la aamini mahayo marka markay khiyaanadu caan noqoto nin la aaminaad waayaysaa wax yar hadda daad dhibtaad garan waayay waxay hadaad heshay cidaad kula aagato xaggeed ku baryda kaad u dhiibto warfeeri eber soomaaliya waxa kala haysta somayd arag qolyahan ganacsada iyo shacab maxaa kala haysta soo ma ogidii abadan inaantaad meel iskaga ridata iska bilato mooyeene haddii aad ruux iskaga dhiibto adaa isyaqaan adaa isyaqaan wadaadihiiba hadda u daran baa la yidhi wadaadihii koofiyadaha weynaa baa u daran baa la yidhi allowna astur wayakuuluuna wadaadduhu ummadda ree ceebtoodaan qarsoomin ceebtooda ma qarsoonto waxbaa la wada qaa'ima wadaadku waa naflay waa bini aadam inta aadamuhu khaldamuu khaldami laakiin asagu wuxuu dheeriya ummadda ma taqaanaa isagoo ceebtiisaan qarsoomaynin caamadaa u dhiilqaadi oo kuwii wadaadihii xasdayay kalaa u dhiilqaadi oo islaantiisabaa ka farxalam isagu waxaa daalacan baan dhashay ma maqasheen marka asagu daalacan buu yaallaa iyaguna dadaal ma dadaal badna laftirkooda walaa yu'tamanuun xilligan zamanka waa zaman fitne aada isu ilaaliya xaqu naaskana iska ilaaliya xoolaha bani aadamkana iska dhowra wayandiruun way nadraan way shard bay galaan nadarku waa hardka wa la yihahda wayandiruun waa shardahayaan shardi bay gelayaan walaa yuufuuna mana oofinayaan ma fulinayaan ilah waxaad ugu leedahay saa isa haddaad ii yeesho inaan intaasu salaada tukada intaasu sadaqaa bixiya ma oofinayaan nadarku asalkiisa in la galo waa makruuh ama waa xaaraan calaa khilaafin fi اlmas'ala oofintiisu laakiin waa waajib bilijmac in la oofiyo fulisu waxaad ku nadartay hadduu nadru طaaca yahay oo nadru macsiya ahayn in la oofiya waa waajib yuufuuna bاnadr ilah baa ku ammaanay muslimiinta way nadirhayaanoo sharad bay gelayaan mana fulinayaan buu subanhu yidhi calaamaadkooda xunxumaad saasaa ka mid a ah. wayadharu fiihim waxaa ka ka daahira oo qolyahaas caan ay ku noqdaan asimanu caylooni iyo naxsanaan iyo buuraan bay ku caanbaxaan muttafaqun calayh cinda muslim wuxuu ka maqan wayaxlifuuna walaa yustaxlafuun yashhaduuna walaa yustashhaduun wayaxlifuuna walaa way mara kacahayaan ayagoo lama raati gashan way dhaaran ayagoon la dhaarsanin maanto dhamme wallaahi bilaahi boqol jeer kun jeer maalinka odhanhaya wax ka dhaariya garan mayso waanu dhaqan xumo iyo degdeg iyo fududaysi ilaahay la fududaystay iyo kitaabkiisa weeye diinta qaybtan dambe wayadharu fiihim asiman waxaa riwaayad kala cadday riwaayad cabdirasaaq baa ka quruxsan riwaayada hadda uu shaxaynku ay wariyaan inkastoo tirmidi iyo axmedna lafdi kale ay leeyihiin intaa hore markuu nabigu hi eh, khayrukum qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma yakuunu bacdahum qowmun taas waxaa ku jirta uma yadhar alkadibu beentii baa badanaysa uma yadhar alkadib beentii baa badanaysa caamo iyo culamo nin cilmi baroo aalibucilmi ay nimaan barayninba beentii baa daldalahaya dugsiyaaba looga soo baxaa waaba xariifnimo hadda iyo raganimo nin ree magaala lagu leey hebel marka loo jeedo maxay ku leeyihi hebel waa ree magaal hadday ku dhaanso maxay ka wadaan curfigeenna hebel waa ree magaal maxaa laga wadaa ya shuuri wuxuu le munaafiq baa laga wadaa ka warraba sheekh cabdalla waa tuug weeyaa laga wadaa ninka tuugee beenta badan injineer qolyaa u yaqaana hebel waa injineer bay ku leeyihiin warkaa ma haysaa hebel waa injineer ya xariif xariif wuu jiraa xariif asagoo buu yeeshaa marka beentii baa muuqanaysa beentii baa badanaysa uma yadharu اlkadibu fayaxlifuuna walaa yustaxlafuun wayashhaduuna walaa yustashhaduun sidaasay riwaayadii marka cabdirasaaq ee fi اlmusanaf riwaayada axmed iyo tirmidi baa ayadna ka soo qurucsan uma yaأtii qawm yatasammanuun yuxibuuna asimana ayagaa iscayilinayaba ayagaaba isnaaxinaya inay cayilaan bayba rabaanba marka buuraanta iyo cayilaanta caayan ee madmuumada cinda ahlicilm bilijmaac waa midka adigu aad iska raadinaysa iska keenayso midka khilqiga laguma haysto midka khilqiga rabbiba kuu abuuray nin abaar makarana jiro abaarba inkarin hadi goorba iska xoog badan dadka wuxuu cunana cuna lagaba yaabo inuu kaa dhafir yahayba kaa ceryar yahay aduguna abaar saareen baabaad leedahay wax ku kari lix goor maalinka dad cunto waad soo taagantaha marka xoogga iyo buurnaanta iyo naxsanaanta khilqiga dembi ma aha mana caayir cinda ahlilcilm waa masala taas ka ogaada waxa laga hadlayo waa midda innagu iska raadinayna sida muritaniyiinta sumayn arag haween la xaraynhayo la caylinhayo iyo waagii hore hadde gabadho hadday qalafsanta cuurba bay qabtayba soomaalidu islaam buuran baa la raan jiro oo eh, hilib ka muuqdo qumayanimo iyo balaaya ahaydba eh, eh, caatanimada iyo weydsanidu haddana weydnimada baa la raadinhayaa waxaa laga cararhayaa cayilkii baa laga cararhayaa uma yaatii qawmun yatasammanuun ayaa ka fiican wayadharu fiihim asiman riwaayada macno khaldan baad ka fahmi kartan hadda inoo qoran macno khaldan baad ka fahmi kartaa oo kii khilqiga ahaa iyo kii aan khilqigayn baa isdhexgeli karaa idan ninkii iscayilinhaya isagu inuu cayil raadinayo waa nin adduunya ku mashquulsan dan kaleba aan haynin miyaa la qalamo xoolaa maxaa laga naaxin maxaa laga calfin yuxibbuuna simana cayiloontay jecel yihiin iyo buurnaantay naxsanaantay jecel yihiin yacni waa reere adduunyo waa reere adduunya qaybta ah qowmun yashhaduuna walaa yustashhaduun kama hor imanayso xadiidka kale ee saxiixa ah dadku nabigu ammaanay waxaa ka ah, ninka makhaatiga fura asagoon la makhaati gashanin kanna waa kana laba macnay kale yihiin marag baad haysaa oo shay baad makhraati ka tahay ninkaad makhraatiga u ahaydna ma ogaba xogtaa ma hayo wuuna u baahan yahay maraggaada inaad u furto asagoon waxba ku weyddiisanin oo dir ugu furto waa immaanan laakiin kuwan ayagu markhaatiga la soo booday ayagoon la weyddiisanin waxaa weeye waxbay ku doonayaan hawaa ku jirta anaa maragga hebel qabso buu ku leehay dabagal hebelkaasi ku kacsanya dana kal buu leehay marka cinda alxaajati inaad markhaati kacdo waa shay matluuba sharcan oo ammaanan xuquuqdii dhumi lahayd in markhaatila'aan u dhumi lahayd yaad markaa iyada ah badbaadinaysaa laakiin marka aad dan kale adoo maragga la soo ordayso ama ninkan ogu daneen ama kaa kale ku xumeen markaa markay caayantaha waana sida iska badan markaa la furaya maantu dhow soconaya maxalushaahidku qarniga nebigu jooga calayhi salaat wasalaam ayaa u khayr badnaa quruunta kii ku xigay kii saddexaad qarni maxaa la aad baa laiskugu khilaafay aqwaal fara badan baa ka jira toban sana intii laga bilaaba ilaa boqol iyo la gaadhsiiyey waa toban sano mhe waa labaatan mhe waa soddon mhe waa afartan ilaa boqol labaatan sano waa la gaadhsiiyey qarni waxaana u wanaagsan in la yidhaahdo qarnigu waxaa weeye waa da'da da'da isa soo gaadhay isku xilli noolaata isku waxna aaminsan dadkaa isku aynigaana xilligaa uusan noolayn ruux arkay ruux u dambeeyey arkay markuu dhinto qarniga waa tegay idan nebi maxamed iyo saxaabadiisu qarni bay ahaayeen nebigu maalinka la diray rasuul laga dhigay ilaa maalinkii saxaabigu u dembeeye u dhintay sano ay ahayd nabigu maalinkii la soo diray calayh الsalaaة wasalaam min mabcaثihi ilaa wafaati aakhiri waaxidi min الصaxaabة wuxuu ahaa waxay ahayd sano saxaabadaa ninka arkay u dambeeyey ee dhintay taabicana sano ku dhintay sanadkii hijriyada ayuu dhintay ku gabagabooday saxaaba la kulmay ee arkay ama mar inta indhaha saaray axadka ugu dambeeyey wuxuu ku gabagobay sano taabiciinta nimankii arkay la kulmay ninkii ugu dambeeyey kii hijrada ayuu geeriyooday idan saddexdaa qarin nabigu ushe waxay ku gabagaboobeen sano markii la gaarina waa xilligay fitanku bilowdeen ee diinta lagu tuntay ay gaalama dhar dhigatay ee ahlulbidac o dhanba soo qamaameen iyagoo badankood qaybo ka mida ah ay sii jireen dhuxushooda ayaa xabaalayd haddana xilliga ay carabka la baxeen ee dowladda qabsadeen dadka rogeen ee culammadii la baaba'shay ee diinka lagu tuntay bay bilaabatay ilaa yomnahda bay taagantahay idan sidaasaa ugu run in qarniga la yidhaahdo macaani badan buu xadiidku leeyahay riwaayad fara badan baa ku yimaada waxaa weeye dad ahaan iyo zaman ahaan iyo xaalad ahaanba xilligaasaa khayrku jiray qolba qolyuhu ka sii dambeeyana waa ka sii khayrdaran yihiin qolyo kasta qolyaha ka dambe waa ka sii khayrdaran yihiin walidaalika alimaam ibn xibbaanka saxiixiisa baab dheer buu ka hadlo wuxuu yidhi waxaan bilaan istiqraa' baan sameeyey shay walbo adduunyo cilmi walbo adduunyo ku lug leh ama adduunya la xidhiidha ama adduunyo howlaheeda u adeega mar walbo aakhara loo sii dhawaado adduunku sii rogmanayo wuu bulala wuu sii bata wuu ka sii daraa buuhi way oon laga sii awood bataa waad ogtihiin hadda xaggee la marahaya hawadaan degaynaba hadda lagu haya wax baa la samaynaya waa kibray wax aan laisku dayn ma jiro shay walbo adduunya ku saabsan wuu sii bulaalahaya waa xoolo shaydaan wuxuu shay walboo aakhara waxtarahaya iyo wanaag aakhara ku saabsanna mar walboo aakhara loo sii dhowaado iyo qiyaamu saaca ay soo dhawaato wuu gabaabsiyaa wuu sii yaraadaa wuu baabba'aa oo dad dadka horey ahaayeen diinna iyo dhaqanna tii hore ayay ahayd waa aabbayaashiin baa dhaama dhan walba idinku dhaama inaad wuu ka farsamo badantihiin ood wa ka arinkotihiinoo farta taqaanaan ood indhaha cadaysaan waa laga yaaba dadnimo gomanimo geesinimo waxbixin xurmo karaamo qadarin ixtiraam kulligoodi kaga ficnaay idinkuna kurada dhasheen baad dhaantaan kuw idinku aad joogo waa dhaanta wax looba wey awliyaad u doontaan haddaan rabbi badbaadinin marka allahna asturi ha la وعن أبي أمامة البهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يا ابن آدم يا ابن آدمow إنaka adugu أن تبdل الفضل أي badlka الفضل شhayga dheeraadka inaad dhiibto أn تbdل الفضل waxaa laga bedlya inakadaa hore baa laga bedelaya bedlishmaal waxaad dhihi jirteen ya bna aadam waa ismu jinsin baa loo jeeda hadda fardi waaxida looma jeede jinsiga bini aadam o dhan baa loo jeeda innaka adugu an tabdula alfadla wa kaa badan baahida inaad bixiso dhiibto ayaa khayrun laka ku khayr badan min imsaakihi inaad waxa baahidaada ka badan aad bixiso ummadda siiso isdhaafiso ayaa kuu khayr badan wa an tumsikahu inaad xajisato ood xoogow xoola ka dhigato towaan kaydinhayaana sharun laka waa kuu shar badan tahay kuma ficno waa kuu liidataa walaa tulaamu calaa kafaafin lagugu dhaleecayn maayo wax noloshada aan ka badnayn calaa kafaafin ay maa yakufuka an masalati اnnaasi wa su'aalihim waxa yadhe kaa hor istaagaya kuu diidaya inaad aadamaha tuugsadood gacanta horsato xaggana aad asturaato oo sharaftada ay kuu dhowraato laguma haysta wey lanna waa xaajo daruuri ah wixii baahidaada ka badan baad rabaa inaad ummadda wax ka siisood bixiso walaa tulaama lagugu canaan maayo laguguna cambaaran maayo calaa kafaafin ay maa yakfiika wixii kugu filan noloshaada alxaja daruuriya waxaad ku cidgasho caawa cawrada ku asturato dhaxanta aad ka jirsatay iyo roobka iyo miricda iyo kulaylka laguma haysto xisaabna kaaga iman mayso laguguna cambaaran maayo laakiin baallan aad kaydinaysay ummadduna ay ka dhammaanayso gaajooga dhammaanayso ayaa lagugu haystaa wabda ku bilow filinfaaq markaad wax bixinaysa eed dadka wax taraysana waxaad ku bilowdaa biman duulkii tacuulu adu aad nafaqayseed mas ka tahay dadka aad biisho hooyada aabbaha walaalka caruurtaadii walaalaha dadka fuqarada ee masaakiinta ee ku bilow wabda fi linfaaq waxbixintana waxaad ku bilowdaa biman tacuulu ciddaad ay biman tunfiqu calayhi dadka aad nafaqayseed biisho ayagaa xilkooda baaba ku saaran way kaa xigaan silatun wa sadaqay noqon sadaqa iyo qaraabo xidhiis wada socda idan xadiidku xadiid aad qiimo badan weeye xoraan ba xadiidka aanu soo marray ahayd wixii baahidaada ee daruuriga inaan xisaabi ka jirin ayuu tilmaamaya wuxuu kaloo tilmaamay wixii baahidaada ku eg inaan lagugu haysaninba waxaa lagugu haystaa dheeraadka inaad xajisato shar bay kuu tahay inaad bixisaana kuu roon وعن عbayd اللh بن محسن الأنsاري الخطمي رضي الله تعالى عنه قاaل قاaل رsuل اه صلى اه عليه وسلم mن أصبح ninkii waa bariista mink oo adig idinkeedin ka mida aamina asagoo u badqaba fii sirbihi naftiisa naftiisa fii sarbihi oo siinka la kordhaboo la reeba waa la yidhaha fii sarbihi jidkuu maray الsarbu waa الطariiq والmaslك الsirbuna waa الnafs واlآal asarab haddii laasiinka la kor dhabana suuratlkaf baad ku marteene waa godka dhulka ah wadada dhulka gasho wadada godka gasho ee meel hose hadda sarabka la yidhaahdaa watakhada sabiilo fi lbaxri saraban soo ma garanaysaan marka asirbu wasarbu wasarabu saasay kale yihiin intaba waa la akhriyey meeshan ayadaa intuba wadaaddaa yidhi man asbaxa minkum aaminan fii sarabihi fii sirbihi iyo iyo fii sarbihi waa la akhriyey sirbigo hadda idiin dhigan waa max waa naftaada ruuxuu waagu u baryo asagoo u badqaba gankiisa naftiisa fayow waagu u baryo maye fii sarbihi waddadiisu ay namad u tahay ile mogta adoo yaad meelaad u dhaqaada waaye xaggaa dadq madaxa lagu fujinaya xaggaa dadqa qolyaha kugu nasiibsan oo macawista ka dhexbax ku dhihi halkaa dadma qolyaha alwaax kugu qaban meelaad u dhaqaaqo haddaad weydo naftu maxay kuu tari nafta wuxuu kuu tarmayso marka waa amniga wadada jir dhulku inuu aamin noqdo laftidu waa nicmo kale nicmo kale wey haddii marka sarab la yidhahdana waa gurigii isu noqonyay noqonaysaa gurigii beydkaa deganayd wey meeshaad gasheed huluulato hebel xaggeed gashaa halkanaan galaa bay soomaalida ku leeyiin gala waa macnaheedu waa maxa yani halkaan baryaa waa reer yani man asbaxa minkum aaminan fii sarabi ay fii beyti wa daari oo haddii sarab layidhahdo gurigii aad gelaysa iyo godkaad u hoyanaysa hadduu kuu badqabo ila col waxaa kuugu dara midka hoosta kaaga kacee mucaafan loo caafiyey fii jasadi jirkiisana u badqaba gankiisii cindahu quutu yowmihi agtiisana uu yaallo wuxuu maalinkaa ku cidgalo quutu yowmihi ay acaamu yowmihi fakaannama ninkaa waxaad moodaa xiisad in loo uruurshay oo loo kulmiyey lahu asaga addunya bixadaafirihi adduunya oo dhan macal cidiyaheeda iyo jilfaheeda in lagu siyaad moodaawe xiizad lahu dunya adduunya loo koobay loo ururshay baad mooddaa bixadaaira maca xadaaira jamcu xifaar xifaarkuna waa atraafta shayga dacaashan iyo fiidahaas darfahaasa xadaairta iyo xifaarka la yidhahda marka waxaa looga jeeda waxba in aan laga tegin baad mooda gurigaadii baad ku nabad qaba waddadii iyo dhulkiibaa aamin kuu ah adigibaa caafimaad qaba habeenka waxaad ku cidgashad haysataa maxaa kaa maqan ilahay inuu ku sugun baa kaa maqan oo dariiq wanaagsan kugu toosiyo rawaahu tirmidi baa wariyo wa qaala xadiiun xasan buu yidhi sirbi bikasri sini muhmala ay nafsahu weeye wa qiila qowmahu tolkiina waa la yidhi tolkiina waa la yidhi macno ahaan mar haddii le mucaafan fii jasadihi la in sarbiga laga dhigo agga macnaha waxaa fiican riwaayo sirbiga xoog badan riwaayo laakiin macnaan waxaa qurucsan midkan godka guriga ah ama oo sarabka ah ama midka sarbiga ee ah dhulkii iyo wadadii aaminkeedii ah maadaama jirkii gooni loo sheegay intuba hadde wad haysataan maanta intuba boqolkiiba siddeean wad heli kartaan ammaan baa la haystaa meela colaadi ka jirto oo muslimiin lagu dhibo waa badan yahay adduunku laakiin markaynu soomaaliya ka hadlayno nabad badan baa ad haysataa nabad aad u fara badan xilliya aan laga liitay baa jirta xooguu dabku waa la shitaa nabadna way jirtaa caafimaad badanna waa la qabaa idan idinkaaba boqoraa addunya idinkama maqno laakiin waxaad ku haynaysaan maanta dhan hawshii aan dhihi ku noolay waan maaan ka noolahay tan xayaa nool ma aha waxyaatu yani waxaaso dhan waa inkaar linicam illaahi subxaanaه wa tacaala dafiraad aad dafiraysa ilahay nicmadiisa wey وcan cabdillahi bni camr bn caas radi allahu tacala ana rasul sal slam qaal nabigu wuxuu yihi qad aflaxa wuu liibaanay qad aflaxa waxaa liibaanay man aslama ninkii hogaansamay man aslama alislaam alxaqiiqi baa huna loo jeedaa iطlaaqa waxaa lagu xambaarayaa cala alislaam alkaamil alxaqiiqi ismiga haddii la ilaaqo yuxmalu cala alkaamil bay dhaan wadaaduhu sida haddii ismi la ilaaqo yuxmalu cala alcurfi lacag haddii la ilaaqo naqd اlbalad baa lagu xambaari quud haddii la ilaaqiyo acaam طacaamu اlbalad nafs الshay islaam hadda haddii la ilaaqo waxaa lagu xambaaraya falaaxna laga hormariye hee islaamkii xaqiiqiga ah lagaga badbaadi lahaa naar inaad ku waarto qad aflaxa waxaa liibaanay man duulkii aslama lilaahi ilahay u hogaansamay ictiqaadan wa suluukan ictiqaad iyo qowl iyo qaalaba wa kaana risquhu laga dhigay irsaaqadiisii kafaafan mid ku filan oon kibirna lahayn gaajo lafajabisan aan lahayn waqannacahu allahu rabbi uu ku qanciyo o iimaansaday bimaa aataahu rabbi wuxuu siiyey adoo dharagsan baad maogtahay waad jira ad waxbaba kaa maqnayn oo kuu saxan tahay ayaadan ku qanacsanayn oodan ku lugadegsanayn oodan ku lugadegayn oodan iimaansanaynin ood waxawilanto adoo dhan baa indhaha taagahaya sibaad u callaqan tahay tiibuu nabigu ka hadlay idan asaasku waa maxay waxaan kale nabigu wuxuu dib mariyey wixii adduunyahayd muxuu hormariyey wixii aakhare ku anfici lahaa qad aflaxa man aslama hada huwa alasaas ruuxa muslimka dunyadiisii diinkiisa kaa daran diinkiisaa daran duunya iyo diin diinkaadaa kuu daran mar hadduu isagu kuu hagaago wixii kaleo dhan culays kuguma hayo wa kaana wuxuu calfan lahaa diinku ugu xoogaysan lahaa ilan diinkii xooguhu tabar u baahan salaad in loo istaagay rabtaa masaakiinta in wax la taraa la rabaa reerkii xil baa kaa saara mas-uuliyaad bini aadam gacmo horsan kartidi wa kaana risquhu ay bayn alfaqri wاlghina اlmuطqi faqri lafajabisa oo kugu kallif inaad tuugsatona ka badbaaday hine iyo hodantinimo ku aafaysana ka badbaaday risquhu kafaafan waxaa ka sii qiimo badan intaanaad ku qanacdo iimaansato intaa yarteed haysato inaad alxamdulilah tiraado sida nimanka yamanaan ugu tago kale idinka sheegeeyey in miis wax la egobay oo beer ah wuxuu ku leeyahy alxamdulilah cindii xaqiiqa kabiira maa sha allah tacaal ya xasan naura buu ku leeyahay waa tegi waxaad la yaabi meesha firada ka kacaysay waxa ku yaalla aduu haddaad soomaaliya tahay guryuuq baad ka qaadiba wayba kaaga dari waxaan idhi kuwa inti la kaxeeyaa un geeyaha dee shabeellada hoose iyo jubbada hoose yaa geeyey aa si fiican uga shaqaysteene buur dusheed ood sii soconay labaatan daqiiqo saa u wareegi ood mowdig dagudur baad qaadi saad cirka markaa tagta meel yaroo leerbanada cara laga soo qaaday meelki lagu shubay oo dameer biyuhu soo dhaami lagu bilbilahay wax ka baxay buu ilaahay ku mahadinayaa oo naga marti soorahaya aad baan ola yaab marka waxaa weeye allah bima aataahu waa muhiim jiddan alqanaaca iyo alkafaaf iyo alislaam buu nabigu inoo sheegay saddexdaa mas isdaba dhigay alislaamu wاlkafaafu wاlqanaaca saddexdaa waa muhiim jiddan la'aantoodna la badbaadin maayo rawaahu muslim xadiidku wuxuu xujo u yahay culummada qaba alkafaafu baa khayru min alfaqri wاlghina lanna waa waasita bayna طarafayn dhaxtaal u dhaxaysa weeye faqri mudqica oo lafajabis ah iyo hina kibriyo sanka aad taagto ummadda aad quurhsato oo talaantaba aad qaadi weydo ruuxuu kugu soo baxna aad moodo inuu xoola kaa rabo oo masaajidda aad ka cararto marka dambe waad garanaysaa daawalihii soomaalida awlaadaad u garanaysa marka masaladaasi waxaa weeye shayga inaad iimaansataan ood caafimaadkaada iimaansato ood xoolahaada iimaansato ood qanacdaa la doonaya waxaana inuu qorshaysan yahay oo qadaran yahay oo garaamo garacyada aad aaminto wixii juhdiya dadaala bixi laakiin ilaahay tala saaro wa can abi muxamed fadalata bni cubayd alansaari annahu samica rasul la sal slam yaquul يقول طوبى لمن هدى للإسلام وكان عيشه كفافا وقانعا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نفس الشيء حديث كوري لمعنته يقول معناه عفوا طوبى waxaa liibaanay weeye oo laanjanna u ahaatay iyo liibaan iyo guul liman duulka hudiya lagu hanuuyo lilislaam islaamka in lagu hanuuyo lagu tuso waa guul weeye waa guul wax ka dambay uusan jirin hadde ayadaasa lagu badbaadi laakiin islaamka iyo nicmada iyo diinka aad haysatay inaad dareento inay nicmo tahay oo ilaahay ku doortay oo dad badan aad ka fiican tahay waa inaad aaminsantaha horta kuu muuqato caadiya dhaqan hadday kaa noqoto mushkilo wey mushkilo wey gaalada adugu haddaad si noqotaan mushkilo kale wey ka sii daran in ilaahay ba wa tacaala islaam iyo diin wanaagsan ku siiyey oo ayatin dambe loo baxsanayo aakhiro lagu badbaadayo oo waxa adugu aad aadam uusan haysanin waa inaad maskaxda imaanka geliso fadligeeda iyo shuhrigeeda iyo helo iyo mahadnaqeeda helo wa kaana cayshuhu noloshiisuna ay noqotay kafaafan mid asagoo ku filan oon xisaab badan lahayn oon mas-uuliyaad fara badan lahayn oo asagoo uu ku cidgalo aadamna uu kaga maarmo oo waa qanca weliba iimaansadoo ku qancay nolosha iyada ah nolosha ayada ah dabkiibu aroortuu shidan hayaa duhurkiibuu shidan habeenkiibuu shidan wax fiican ma haysto intaasuu ku qanacsan yahay waxba kama maqan alxamdulilahi buu leehay ilahi waa u barakaynaya berri inuu kaa fiicnada laga yaaba akhri adduunba ku dhaafo marka waxaa weeye qinaacadu waa muhim jiddan waa muhim jiddan rawahu tirmidi وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulku ilah yabiitu kii barya allayaaliya habeenna fara badan buu baryi jiray almutataabicati isdaba joogta dhowr habeenoo isku xigtoo xidhiidh ah almutataabica taawiyan isagoo boglaalan isagoo baahan oo boglaalan buu nabigu baryi jiray dhowr habeen dhowr habeen wa ahlu ahalkiisuna laa yajiduuna reerkiisuna ayna helayn cashaa'an waxay ku cidgalaan cashahu cinda alcarab bacda zawaawaxilcun o dhan baa la wixii raashiin ah ama baad ah duhur dabadii la isticmaalo ilaa habeenkii niska hore o dhan baa cashe layska wa kaana akaru khubsihim kibistooda u badanay ku quracdaan ama ku cidgalaan waxay ahayd khubs shaciir kibis iyo rooti ama canjeele laga sameeyey heed iyo gerbi waa shay bur iyo canjeele laga samey shayga ugu qallafsan weeye ogunu liita gelaydaa dhaanta iyo qamadida rawaahu الtirmidi wqaala xadiiثu xasanu صaxiix طaawiyan yuqaalu طawiya min aljuuci markaad baahay badan ku qabatay buku ku laalmay calooshu ku duubantay ee isku dhexdhacdaa la yidhaha yaطwa طawan fahwa طaawin waa la yidhaahdaa erayada carbeeda isku kala bedelo weeye marka shaygu aduu aad u qasaday iyo markuu ku qabsado markuu qabsado kala duwan yihin yawi baadhihi ida tacamada tarka اlakli yawi awiya yawi baadhihi markaad rabto inaad adugu raashin kas oga tagtaad u jeedo aduu heli karaad iskaba daysayba laakiin marka ay ku qabsato waa awi yawa yawa iyo kala duwan yihi midna baahi ku qabsatay oo adugu aad baahi darteed la boglaashay iyo adoo heli karin inaad ka tagtay ku kala duwan yihiin idan dhowr habeenoo isku xidhigta ayuu nabiga isagoo baahan baahi ku bari jiray oo boglaalan ahalkiisuna aysan heli jirin kibis ka badan heed iyo shaciir ka badan waxyaaba badan bay culumadu sheegen maxaa keenaya nabi maxamed alayh isalaat wasalaam baahi noocaas intuu maro haddana saxaabadu ansaarow aad nabiga u jeclayd ballan guunaana kula jirtay iyo muhaajiriin fara badanoo markii dambe gacanta wax ku haya inay ka warqabi waayaan ahlulcilmi waxay sheegeen dhowr sabab baa keenaya sababka koobaad nabigu baahihiisa ma muujisan jirin wuu qarsan jiray cidna ooma sheegan jirin walidaalika markay saxaabadu dareemaan nabiga wejigiisa baahi ka dareemaan way gurman jireen kii jaabir yidhi xaaskiistu ku noqday nabi maxamed wejigiisa baahi ka dareemir wax raadi yowma alkhandaq waad garanaysaa abu talxa sidoo kale yidhi saxaaba markay nabiga ka dareemaan way gurman jireen laakiin nabigaa qarsan jiray wuu qarsanayaa ma sheeganayo laga dareemi maayo dadkan ka dulqaad badnaatee suban calayh isalaat wasalaam qodobka labaadee keenay marar badan inaysan saxaabadu dhowroofin nabiga baahidiisa ee haysta ama gurigiisa ka jira waxaa weeye asagoo waxbixin bay arkahayaan maanta dadkasoo boqol neefoo geela dad siinaya siddeean suus dhowr boqoloo lo ee adhi ah intaasoo lacagu bixinaya aduu ninkaad artaso wuxuun bixinhay maxaad iska dhaadhicin intanuu bixinhaya kolley wuxuun uu reerku ku cidgala ka reebtaad iska dhaadhicinaysa ninkan xoolaha qayb maalinba meesha taagan oon dhowrka boqol neef dhiibahaya ah ee lacagta faraqahaya ee ninka u tagaba uu qandiga ka soo buuxsanayo maxaad iska dhaadhic adugu awoobay gurigana dhibkama jiro xoogowbaa yaa u yaalla ad iska dhaadhicinaysa qodobka saddexaad baahida muslimiinta muslimiintaba ka badnayd oo waxay isdhihi jireen nabigu cid kaleun baa u gurman doonto haddee ansaar baa joogto aal badan baa jooge bal dadka darfaha jiray ee bal ka warqaba isku hadlayn nabiga baahidiisa qarsanayay asagoo had iyo goor wax bixin jiray marka inahaas marka isku geeyo ayaa keeni jiray mara badan nabigu in baahiisa aan la ogaanin dhibkaana uu la kulmo <clears throat> laakiin ah, saxaabadu naftooday ka jeclaayeen wax walbana u quuri lahaayeen wax badanna maysan haynin asbaab keentay inay ka dhowrafi waayeenna way iska jirto nabiga ku xeerayd wa can fadaala bni cubayd anna rasul s l slam kaana idaa sallaa biاnnaasi nabigu wuxuu ahaa dadka markuu tujiyo yakhiru rijaalun rag baa jiray min qaamatin istaagooday ka daadan jireen oo ka dhici jireen fi sala salaadda ay u istaagan yihiin min alkhasaasati ay min aljuuc baahi darteed baahi awgeed bay u daadanayaan salaadda iyagoo taaganoo tukanaya diidaya ruux baa diidaya wre wa dhacahaya anna rasul lla sal ly slam kaana idaa sallaa biاnnaasi dadka markuu tujiyey yakhiru rijaal rag baa daadan jira hooban jira oo min qaamatin istaagooday jooggooday ka dhici jireen fadhiba maaha fi salaa salaada gudaheeda min alkhasaasati baahi darteed wahum asxaabu الsufa asxaabtii saxaabadii deganeed masaajidka ee muhaajiriinta ahayd ayayna u badnaayeen xataa yaquula alacraabu ilaa ninkii reemiyiga ay yidhahdee carbeed haaulaa'i majaaniin salaad bay u istaag markaas ay dhacayaan duulahayaan wuxuu in jin ku dhacay oo balaayo ku fadhiisatay buu u qaadanaya inay dadan hayaan ma ogo haddaba namaan warbahaynin faidaa sallaa rasuululah rasulka markuu tukado uu daadashadoodii iyo dhicidooda nabigu uu dareemo insarafa ilayhim waa ku leexan jiray nabigu ayaguu aadi jiray balbalaya deganaayeen buu aadi jiray faqaala wuxuu jiray low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa lakum cinda allahi tacaala alla agti waxa idin yaallo fadli ah iyo karaamiya khayr idin sugahay la axbabtum waxaad jeclaan lahaydeen an tasdaaduu inaad kororsataan faaqatan macaluul iyo waxaajatan baahi waa cadfulmutaraadifi waa isku mid alxaajat walafaaqo waa isku mid haddana waa kala qaadaan dhib ma laha inaad dhib iyo rafaad iyo gaajo kororsataan oo sidan ka sii dartaan baad jeclaan lahaydeen idan fadluljuuci wa khushuunat alcaysh buu tusaya xadiidku haate dhibka ku qabsanaya adduunyada inaad u sabirto iskana dulqaadato ajir weyn baa ku jira ajir aad u fara badan baa ku jira laakiin hadda waa in lagu sabro ilahay inuu qadaray aad ogaato aaminto aidan gaajadu fawaaid badan ba leedahay ilaa labaatan faa'idaa loo sheegaa ilaa labaatan faa'iido oo adduun iyo aakharaba leh ayay gaajadu leedahay marka hadda qaybtii aakharada ahayd bay axaadiistu noo daldalahayaan daragta kugu daa'imta ee kugu raagta waaga dambe waxay ku dhaxalsiisaa maankaada iyo maskaxda inay yaraato doqon baad noqon waaga dambe xikmadaa kaa guuri inaad waxba dhaqaajinayso mayd arag oo iska hor timaadana wax soconaya usan jirin ood xiniyaas wada haysataan caqli ma jiro sidaad wax u jiidayseen waa tegey gaajada badan ee loo dulqaato loo sabro caqligay kordhisaa fahmaday furtaa daacaadka iyo khayraadkay xifdigaada xataa way korinaysa xifdigaad wax qabanaysa dhab siinayso labalaba ku dar kombyuutarka keenbaad e idhiib eh, calculetarka baad ku dhufanaysaan waagi horebaad waagaad baahnaydeenna xisaabo badan baad shirkaddan baad madaxa ka xisaabin kartaa hadda laakiin mid telefoon la soo baxay mid eh, calculetar kaasi aad soo qaata baad isu dhex taallaan caqliga cilmiga maskaxda caafimaadka ku kordha nin xakiima ah oo dhakhtara waxaa la weydiiyey waa intii eh, qabla alislaam boqorkii kisra baa weydiyo ku yidhi ii sheeg addaa aladii laa dawaaca lahu cudurka aan caafimaad lahayn en daawo ii sheeg wuxuu idhi alطacaamu cala aطacaam waa raashin laga dulgeeyo raashin laga dulgeeyo waa cudur aan caafimaad lahayn oon daawo lahayn markaad maanta ku cunto calooshu ha marato u yarkaadi baasha ha rastaynin ha rastada la joojiyo miyana isfahme wuxuu hi waa daaun laa dawaaca lahu caloohu ha marato ciiga daciifka ama munkarka ahaa naxnu qowmun laa naakul xataa najuuc macna ahaan wuu saxan yahay laakiin min xayu riwaaya u daciif yahay annagu waxaan nahay qolyo aan wax cunin ilaa aanu gaajoonno ilaahay calooshooda baahi dareento cuntada u kaadiya xataa kaalintaa jir baad ka helaysaan caafimaad intaan la gaadhin u yar kaadsha marka baashaan la wadahayo ee uun la joogtaynayo la rastaynayo calooshu musquul bay noqon musqulla baranbaron baa dhex fadhiday wax la garan waaye maskaxdiinnu marka waxa ka soo bixi caqligiinnu barabaraabska noqonaya iyo hawlo kale oon haddaana sheegayn markii adaa la soo ilaaliy saxaabada nabig wuxuu dareensiinayaa hawshay ku jiraan ay dhibka u arkaan inaysan dhib ahayn xaqiiqaanay dheef tahay ah, iyo ajir iyo khayr iyo wanaag ra'au tirmid wa qaala xadiiun xasanun saxiix alkhasaaatu alfaaqatu wey waa baahida iyo waljuucu shadiid iyo gaajada aadka u daran alfaaqatu waa macaluul iyo waljuucu shadiid iyo baahi daran faaqadu ayaa ka gudurbaalaanoo faaqadu waxay keentaa marar badan baahi meelba taabata xagga dharka dhuuniga caafimaadka wax walba oo aadan waxtarla markuu kugu yaraado faaqaa la yidhaahdaa aadna aad u weydo ayadu waa mar inta badan waxay ku dhacdaa gaajaday ku dhacdaa وعن أبي كريمة المقدام ابن معدي كريب رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك الله لبان مقلي ما ملأ آدمي آدمي مبوحشه وعاء ويل مبوحية شرا كخير درا من بطن عول بوحشه آدمي ويل أبوحيه أو كحن علول بوحيه مجره bixasb bixasbna aadama aadama waxaa ku filan adduunku intuu joogoo deeqa ukulaatun yuqimna sulba afgelisyo ukulaatun afgelisyo yuqimna toosiya sulbahu dhabarkiisa toosiya ood ku toostood ku tukato wax badanba uma sii baanid koronkarioo iska karsato biyoyarood ku cabtood hesho yakfi ninna wejiga kama qorro wuxuu soo cunay baasto wuxuu soo cunay bariis wuxuu soo cunay saldaato wuxuu soo cunay he ii sheega baashi aad daldali jirteen kalluun buu soo cunay hilib geel buu soo cunay iyo caanuu soo cabay iyo cir iyo koron nin bay ku qoran tahay nina kuma qoro nin bay wejiga kaga tahay nin calominta kama jiraan mar haddii caloosha uus kuu yeelatood ku istaagi karta yakfi kugu filan ilaah kaa caabu diintaadana u shaqayso dhibkana jooji wey maa malaa aadami aadama ma buuxsho weycaan weel sharan ka shar badan min baطni calool la buuxsho caafimaaddaray keentaa cilmiyaray keentaa caqliyaraan bay keentaa daacadaa kugu yaraata allay kaa fogaysaa diinkay kugu dirtaa kibir baa ka yimaada dareenka baa kaa tegaya aad muslimiinta xanuunka oo dareento maxay la caabadahayaan keeg may cunaanba waga dambaa kaa soo booda sidii gaashi idan waxaasoo dhan marka waxaa keenaya calooشhan la rastaynayaa keenaysa bixasbi bni aadama aadam waxaa deeqa ukulaatun afgalisyo yuqimna sulbahu dhabarkiisa toosiya fain kaana laa maxaala haddaan la daynaynin in wax badan la cuno haddaan la daynaynin oon lagu kaaftoomaynin weeye afgelisye yar oo calooshun dhabarkun kuu toosiya afgelis haddaan lagu kaaftoomaynin fain kaana laa maxaala ay min alakli luqaymaad lama qaadanhayo luqan badan baa loo baahanya soo maaha faulun liacaamihi caloosha saddex qaybood ka dhig qayb ku neefsato qayb biyaha ku cabto iyo qayb raashinka aad geliso kulli raashin ha ka dhig haddii kala dhow sidii riyihii baa taahi doontaa faulun saddex meelood meel liacaami raashinka iyo quudka u daayo wauluna lisharaabi cabitaankiisa ha u daayo waulun linafasihi saddex bilood meel lahaa neeftaha u daayo inuu neefsado oo jirku neefsado caloosha neefsato rawaahu tirmid wa qaala xadiiun xasan ukulaad ay luqam buu u jeedaa afgeliso jamcu luqma mufradkeeda waa luqma luqamka lagu jamciya idaa nabigu waa kuu weel aad buuxiso oo la buuxiye ka khayr daran ma jiro waxyaabaha kala dhaama caafimaad darra iyo caqli darra iyo cilmi iyo cibaada yari bay keentaa calool la buuxisho haddaad si fiican caaw u dharagto kici maysid salaaddii aad u kacaysid tahajud waa u kici maysid fajirkii baa ku dhaafi oo laga yaabaa inaad koyd aad isagoo laga baxayba aad kacdo laakiin adoo baahan ama jiicamado haddaad seexato calooshaa ku toosinba iyadaa ku toosin way kaa dhamaan hurdadu jirku wuu fududaani waad fahmaysani indhahaad kala qaadi haddii kale waa lagu buuranayaa shaydaan baa ku buuran adaa caloosha sii buuxiyey وعن أبي أمامة رضي الله عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارث رضي الله تعالى عنه قال وحول الصحابي قاس ذكر أصحاب رسول الله أصحابتنا نحن وحي الشيقين يوما مالما كمل عنده نبي أكديس الدنيا بيكو الشيقين الدنيا كشيكيين فقال رسول الله رسول الله ألا تسمع ميدا مقلين ورما مقليسان صحابه ألا تسمعون may malaysa ma waydan malayni ina albadaadata basaastu sadaadada iyo rafaadka ruuxa jirkiisa ka muuqda min aliimaani ay min kamaal iimaan iimaanka dhammaystirkiisa iyo kamaalkiisu ka mid yahay ina albadaadata rafaadka iyo sadaadada iyo kaa muuqda iyo basaastu min aliimaani bay yacnii wuxuu u jeedaa abu daud baa sidaa ku fasiray sunankiisa markuu xadiidka soo saaray aلتaxul buu u jeedaa taxula waa salaada kaa muuqata saliid fiican kareen ma marsatid saliid fiican ma marsatid adoo dhan xoogow jacjac iyo basaas iyo rafaad baa kaa muuqda si kale waad iska dhaqan tahayba laftirkeeda min aliimaan ah iyadaa iimaanka ka tirsan lanna waa nuuc rafaad waa juuc iyo faaqo ajir baa ku jira saxaabadii hadda daadanaysa wakinaba kula haddaad ogaan lahaydeen ajirka ilahay agtiisa idiin yaalla inaad baahi idiin kordhaad jeclaan lahaydeen in albadaadata min aliimaan inaguna kareen ba isku dabawadnaaba war waa ku sida meeshan ku cadmaasaad tiraahda maantoo dhan qolyo canuf isku dabawado sidaa yidaa tirtira iyo qolyo kareemi meelu buuxaan baa isu naallaa waa lagu faantabi waa laga faantabaya rawa abu daawud baa xadiidka wariyey albadaadatu bilbaai almuuxada almuwaxada aw almuwaxada iyo wadaani lmucjabatayn ba aldhibca la akhriyey labadaaloo dhibcale wahya waxaa weeye rahaasat اlhay muuqaalkaada hay-adu waa shakligaada iyo muuqaalkaada oo basaasan rafaadsan dhar iyo weji iyo dhaandanaanba iyo wa tarku fakhir اlibaas iyo dharka sare oo laga tago dharka magacale ama baxsan ama tilmaamanoo la iska daayo dhar iska caadi ah masaakiintu meelahay ka adeegtaan dhar cawrada kuwa astura xaggana aan fool xumayn dhan kale aan la nadnaadinaynin baad iska idhanaysa kaasaa la yadabadada la yidhaahdaa wa ama taqaxul soo ma aha fa bilqaafi walxaa qaaf iyo xa baa la ahrinayaa qaalaha luqa qolyaha lisaanka carbeed yaqaana waxay yidhaahdeen almutaqaxilu mutaqaxilku waxaa huwa arajul yaabis اljild min khushuunati اlcaysi wa tarki tarafuhi waa ninka jirkiisu ingegan yahay wey qalaylka ah jidhkiisibaa engegan subag ma laha saliid ma laha alrajulu yaabis اljid ninka gankiisu uu engegan yaho qalalahyaa weeye min khushuunati اlcaysh nolosha adaygeeda iyo noloshu ku nool iyo qallafsanaanteeduna jidhkiisu dabka ooga kacahaya iyo wa tarki tarafuhi raaxaysugoo laga tago tarki tarafuh waxay naftada rabto oo la maro oo la shallaysto oo kareem laysla dhaco oo la dhaashado oo sida haweenka loo dhaqmo oo laga taga wey tarku tarafuh hadda annagu hay-adaan u samaysannayba reer socdood maqlayseen hay-atu tarfii tarfii waa wasaaraddan weeye marka meeshaan u soconno ma naqaan wallah subxaana wa tacaala aclam